alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi wcala aalihi waasxaabihi ajmaciin qaala almusanifu raximah llahu tacaala wafii riwaayatin ilaa an yuwaxidu llah riwaayad kale oo ka mida ah riwaayaadka xadiidka waxaa ku sugan halka riwaayadda hore ay ahayd falyakun awala ma tadcuuhum ilayhi shahaadatu an laa ilaha ila اllah riwaayad kale bedelka shahaadatu an laa ilaha ila اllah waxaa ku sugan ilaa an yuwaxid اllah marka riwaayaadka xadiidku way ku kala duwan yihiin sheegista waxa u horeeya ee nebigu calayhi الsalaatu wasalaam uu amray mucaad inuu dacwadiisa ku bilaabo riwaayaadka qaarkood waxaa ku xusan inuu yihi fadcuhum ilى an yashhaduu an laa ilaha ila اllah w ana muxameda rasuulu اllah riwaayaadka qaarkoodna ilaa an yuwaxad allahu faida carafuu dalika riwaayaadka qaarkood faأwalu ma tadcuuhum ilayhi cibaadaة اllah faida carafuu dalika riwaayaadkaas markaa kala duwanaa isma diidayaan dhammaantood baa macnaha kulminaya isugu imanayaan waxaa weeye towxiid اllahi wa ifraaduhu bاlcibaada ilaahay keliyeyntiisa iyo ugaaryeelista cibaadada loo gaar yeelayo oo riwaayadda ay ku xusan tahay cibaadat اllahi cibaadada waxaa looga jeeda towxiidu wa ifraadu oo hore ayay noo soo martay in cibaadada bimacna towxiid qur-aanka in badanay kusoo aroortay aimaduna macnahaasi inay u isticmaalaan marka fa awalu maa tadcuuhu ilayh cibaadat llah ay tawxiid اllahi weeyaan macnuhu waayo cibaado bilaa tawxiidi cibaado maahaba riwaayadka ay ku xusan tahay ilaa an yuwaxad allahu in ilaahay la keliyeeyo iyo riwaayadka ay ku xusan tahay ilaa shahaadati an laa ilaaha ila allah na isma diidayaan bal way isfasirayaan oo towxiidku waa almacna aladi dalat caleyh shahaadatu an laa ilaha ila اllah waa macnaha ay tusisay shahaadatu an laa ilaha ila اllah in riwaayaadka sidaa markaa loo jamcinayo culimada sheegtay waxaa ka mid ah alxaafid ibnu xajar raximah اllahu tacaala kitaabkiisa fatxulbaariga wuxuui wayujmacu baynaha biana almuraada bicibaadati اllahi towxiiduhu waxaa lagu kulminayaa riwaayaadkaas oo laysku waafajinaya in cibaadada looga jeedo tawxiidka wa bitawxiidihi ashahaadata lahu bidalika tawxiidkana in looga jeedo in ilaahay loo qiro kelinimo cibaadada ku kelin yihi walinabiyihi birisaala wakadalika sheekh sulaymaan ibn cabdillaahi taysiir caiz ilxamiidka wuxuu hi markuu fasirayay riwaayadan wa fii riwaayatin ilaa an yuwaxidu allah wuxuu yihi musanifku raximah llahu tacaala riwaayadan wuxuu ku ishaarayaa ila tanbiihi calى macna shahaadati an laa ilaha ila اllah waxaad is weydiin kartaa riwaayaddan muxuu si gaara musanifku ugu sheegay markuu xadiidka keenay falyakun awala ma tadcuuhum ilayh shahaadatu an laa ilaha ila اllah limaada qaala wa fii riwaayati ilى an yuwaxid اllah sababtu waxay tahay wuxuu arrintaa dhexdeeda ka muujinayaa dadkana uu ku baraarujinayaa laa ilaha ila اllah macnaheedu inuu yahay towxiid اllahi bاlcibaada wuxu uhi waashara musanifu biiraadi hadihi riwaaya ila tanbihi calى macna shahaadati an laa ilaha ila اllah id macnaaha towxiid اllahi bاlcibaada wa tarku cibaadati ma siwaah waayo laa ilaha illa macnaheedu wuxuu yahay in cibaadada ilahay loo gooni yeelo cid kale caabudistoodana in laga tago caqiida ahaan iyo qowl ahaan iyo camal ahaan intaba waxaana radin ay ku tahay taasi qolooyinka laa ilaaha ila allah u yeelay tafsiir kale laa ilaha ilaa macnayaal kale ku fasiray laa ilaha ila lah rasuulka aleyh isalaatu wasalaam fasiray oo ilaa shahaadati an laa ilaha ila allah muxuu ku fasiray rasuulku ilaa an yuwaxidu allah اllah laa ilaha illa macnaheedu maaha ilahay inuu khaaliq yahay in la qiro ama ilahay inuu mukhtaric yahay ama ilaahay inuu rabbi yahay ee macnaheedu waxa weeyaan in la qiro inuu ilaahay subxaana wa tacaala kelidii cibaadada xaq u leeyahay wuxu uhi sheekh cabdiraxmaan ibn xasan fi fatxi اlmajid qowluhu wa fii riwaayati ilى an yuwaxid اllah hadihi الriwaayaة haabitaة fi kitaabi الtawxiidi min صaxiixi الbukhaarي وashara الmuصنifu bidikri hadihi الriwaaya ilى التنbih calى macna shahadati an laa ilaha ilا اllah riwaayadan sheegisteeda muraadka uu musanifku ka leeyahay waa in inugu baraarujiyo laa ilaha illa macnaheed inuu yahay tawxiid اllah bاlcibaada faina macnaaha ay laa ilaha ilا اllah tawxiid اllahi bاlcibaada wa nafyu cibaadati ma siwah wa fii riwaayati falyakun awala ma tadcuuhum ilayhi cibaadaة اllah wadalika huwa اlkufr bالطaaguut wاliiman biاllah fainaka taati qowman ahla kitaab ahlukitaabku saynu sheegnay waa alyahuud wanasaara waxaana ahlu kitaab loogu bixiyey laanno kitaab baa la siiyey loo soo dejiyey xagga ilaahay looga soo dejiyey waxaana rasuulku calayhi salaatu wasalaam alyahuud wاnasaara uu si gaara ugu xusay fi lxadiid liannahum kaanuu fi lyamani akthara min mushriki اlcarab yahuud iyo kiristaanka yeman joogay baa ka badnaa mushrikiinta carbeed ee halkaasi joogtay sa uu sheegay alqurطbi raximah اllahu tacala fi lmufid fainhum aطaacuuka lidalika ay inqaaduu lidacwatika ilى cibaadaة اllahi waxda hadday u hogaansamaan yeedhmadaad ugu yeedhay ilaahay oo qura inay caabudaan oo waxa kale ay caabudayaan o dhan ay ka beri noqdaan facalimhum ana allaha iftarada calayhim sadaqata tuukhadu min agniyahim turaddu calى fuqaraihim iftarada calayhim khamsa salawaat cid ay u qoranta ma jiraan waay sadaqada halkan waxaa looga jeeda azakaat lmafruuda lianna sadaqata tuطlaq wa yuraadu biha azakaat lwaajiba ereyga asadaqa iyadoon wax kale la raacin bu nusuusta kusoo arooray oo looga jeedo sekada waajibkaa sida xadiidkan oo kale wakadalika qowl اllahi tacaala khud min amwaalihim sadaqata tuطahirhum watuzakiihim biha waa zakaat lwaajiba waxaa kaloo looga jeedaa fi nusuus asadaqat lmustaxaba sida xadiidka muslim wariyey nebigu calayh isalaatu wasalaam wuxuu yihi wasadaqatu burhaanu walmuraadu bisadaqati fi hada alxadiid asadaqat lmustaxaba sadaqada sunaha tuukhadu min agniyaa'ihim almuraadu biاlagniyaa man cindahu maalu balaga nisaaba aniga xadiidkan waxaa looga jeeda macaani badan buu nusuusta ugu soo arooraay oo qofka haysta xoolo goysa afartan neef o ari hadduu haysto xadiidka uu soo gelaya shan geel hadduu haysto xadiidka uu soo gelaya wa turaddu calaa fuqaraa'ihim fuqaradoo qura ayaa sekada iska leh jawaabtu waa maya sekada sideedda sinfi ama nooc ee suuratu tawba lagu sheegay baa leh marka maxaa xadiidkan loo yihi waturaddu calى fuqaraai lafdu lfuqaraa kharaja makraj algaalib oo dadka had iyo jeeraale sekada la siiyo ayaa fuqarada u badan sideedda sinfi fuqarada u badan marka laa yuctabaru mafhuumuhu oo la odhan maayo ciddaan cid aan faqiir ahayn sekada la siin maayo la odhan maayo oo mafhuumo laha laysa almuraadu min alxadiidi xasru sarfi الzakati calى fuqaraai faqط fuqarada maxaa loo sheegay likownihim haaliba man tusrafu ilayhim الzaka dadka sikada la siiyo ayay u badan yihiin <clears throat> laakiin waxaynu ognahay sidaa fiqiga aad ku dhigateen madabka shaaficiyadu wuxuu leeyahay haddii sideedda sinfi ay joogaan sideeddaba waa in la gaadhsiiyo soo ma haddii dee maalku uu badan yahay ama ka bixinaya imaamka uu yahay oo in sideeddaba la gaadhsiiyo culimada qaarkood baa qaba sideeddaba in la gaadhsiiya inaana waajib ahayn oo qolo qura un la siin karo qofku sekadiisi uu siin karo xataa low kahura almaal imaamu malik baa ka a raximah llahu tacaala waxyaaba markaa loo daliishaday xadiidkan baa ka a toddobadii sinfiye kale waa laga tego fuqaradoo qura baa la sheegay waxay leeyihin taasi waxay daliil u tahay in qolo qura markaa la siin karo laakiin waxaa ku soo arooraya istidlaalka in dikru اlfuqaraa uu yahay likownihim algaaliba fi dalika walilmuطaabaqati bayn eh, wa bayn اlagniya wa iyaaka iyaaka waa kelimatu taxdiir macnaheedu waa uxadiru iyaaka yanaa adigaan kuu digayaa karaa'ima amwaalim waa mansuub cala taxdiir waana jamcu kariima alkarimatu waa khiyaaru lmaali wa nafaa-isuhu xoolaha kuwa u nafciga badan uguna qaalisan marka qofka saacigee ee sekada ururinaya imaamku u diray dadka dadka xoolahooda u qaalisan ay u jecel yihiin ka qaadi maayo waayo sekadu seedaba waa min baab lmuwaasaat waa qof xoolihiisii dad kala siinaya oo ku anfacaya oo la naf qaybsanaya marka mar hadduu xoolihiisii bixina uu siinayo dee munaasib noqon mayso in gunta laga maro oo xoolaha kuwii u qaalisanaa ee u nafciga badnaa laga qaado sida neefkii dhalayay iyo neefkii irmaanaa iyo neefkii xoolihiisa u shishlaa neefkii markaa qoodha ahaa ee qoodhnimada uu la hadhay iyo wixii lamida ka u liitaba laga qaadi maayo itaqi dacwat اlmadluum itaqi macneheedu waa ixdarha ixdar dacwat اlmadluum ka digtoonow qofka la dulmiyey habaarkiisa ijcal baynaka wa baynaha wiqaaya habaarkiisa iyo adiga waxay idin dhexeeyaan iyadaan isku soo baxsanin oo waxa udhaxaynaya waa maxay waa alcadl wa tarku اظulm an adigu cadaaladda ku shaqayso dulmigana aad ka tagto wada taxdiir min aلظulmi nafsi marka le wataqi dacwat اlmadluum habaarkiisa un iska ilaali maaha bimacnaa ma iska dulmiyo laakiin inuu ku habaaro un iska ilaaliyo iska maslax hadduu doono inuu ku habaaro adoo dulmiyey ama afka qaba markuu doono inuu ku habaaro macnuhu saa maaha wataqi dacwat almadluum maqsuudka koowaade laga leeyahayba waa ixdari dulma waa dulmiga laftiisaa laga digaya lihada bu sheekh sulaymaan ixdar dacwat almadlum wajcal beynaka wa beynaha wiqaaya bificli cadl dulm lianlaa yadcuwa calayka almadluum yaana dulmiga iska ilaali qofkaad dulmidaysaanu ku habaarin fainahu alxaalu washan arinku wuxuu yahay laysa beynaha damiirku dacwat lmadluum buu noqonaya wa bayna allahi xijaab e laysa laha saarifun yasrifuhaa walaa maanicun yamnacu min qabuuliha habaarka qofka la dulmiyey wax leexinayaa ma jiraan iyo ilaahay inuu aqbalo subxaana wa tacaala wax hor istaagaya macnaa anahaa maqbuula ilaahay wuu aqbalaya dacwaddaas wa in kaana caasiyan xataa addoonkaa la dulmiye habaartamay hadduu yahay addoon ilaahay subxana wa tacaala caasiya xadiidka abi hureyre imaamu axmed uu musnadkiisa ku wariyay marfuucan waxaa ku xusan dacwat lmadluumi mustajaaba wain kaana faajiran fafujuuruu calaa nafsi qofka la dulmiye ilaahay habaarka uu habaartamo ee daalimka uu habaar ilahay uu aqbalay xataa hadduu yahay qof dembi badana ah dembigiisu isaguu dul yaalla ilahay baa kala xisaabtamaya laakiin adiga ku xalaaleyn maayo inaad dulmido xadiidkaana isnaadkiisu waa xasan bal riwaayaadka qaarkood waxaa ku timi sida xadiidka anas ee axmed musnadkiisa ku wariyey walow kaana kaafiran qaala rasuulu llahi salى اllahu alay waslam dacwat lmadluumi wain kaana kaafira laysa duunaha xijaab qofka la dulmiye habaarkiisu waa miduu ilaahay aqbalayo gaalba ha ahaada kaa la dulmiye taana macnaheed waxa weeye gaal iyo faasiq iyo qof noo ma dulmi kartid dadku wixii khalado iyo dembiye ay ku jiraan ilahay baa ka xisaabinaya laakiin khaladaadkooda iyo dembiyadu adiga kuu banayn maayaan inaad dulmido iminka waxyaabaha dadku ay ku dhacaan waxaa kamid a qof baa tusaale ahaan wax xadaya wixii baa markaa lagu qabanaya sidaa kabuu ka qaadanaya dadkao dhan baa gacanta saaraya mid mid waliba wax allaale wuxuu la gaari karo ku dhufanaya ilaa uu dhinto ama dhimasho uu ku dhawaado wa hada dulman inuu qofkani isagu khalad iyo dembi galay banayn mayso sida la doonayo in loola dhaqmo waayo hal istijaabatu dacwati اlmadluum muطlaq am muqayad xadiidkan wuxuu tilmaamayaa ah, laysa baynaha wa bayn اllahi xijaab bimacnaa maqbula soo ma marka ma mar walba ma waa la aqbalayaa miya biduuni sharطi walaa qeyd mise dacwat اlmadluum qabuulkeedu yanaa shardi buu leeyahy qabuulkeedu shardi buu leeyahay shardigeeda waxaa ka mida shuruudda qabuulu ducaa lagu xidhay sida qofku qalbigiisoo soo jeeda inuu ilaahay baryo udcu llah waantum muuqinuuna bilijaaba isagoo yaqiinsan inuu ilaahay ducada ka aqbalayo qalbigiisoo soo jeeda in allaha laa yaqbalu ducaan min qalbin gaafilin laahin inaanu isticjaal samayn oonu odhan dacawtu dacawtu falam yustajab lii imaamu tirmidi wuxuu ku wariyey sunantiisa min xadiidi abi hureyra rasuulku alayh الsalatu slam inu uhi ma min rajuli yadcuu yadcu llaha biducaaءi ila اstujiiba lahu qof kastoo ilaahay barya ilahay ducada u ka aqbalaya faima an yucajala lahu fi اdunya waima an yudahara lahu fi اlآkhira waima an yukafara canhu min dunuubih biqadri ma dacaa qof kastoo ilaahay baryo ilahay ducadu ka aqbalaya lakin sidee looga aqbalaya ma wuxuu ilahay weydiistay un buu arkaya oo mid dhaalima hadduu habaaray habaarkii baa ku dhacaya miyaa markiiba maya saddex siyaabood midkood baa looga aqbalaya in wixii uu doonayo loo soo dedejiyo adduunyada lagu siiyo laba in kayd aakhira looga dhigo saddex in baryada loogu dembi dhaafo riwaayaadka qaarkoodna in musiibo weynoo kusoo socotay ilaahay subxana wa tacaala uu kaga difaaco shardiguse waa maxay iyo qeydku waa kanuu soconnee maa lam yadcu biimin aw qaطicati raxm oo haddaanu dembi ku ducaysan oo kala dulmiye laftiisa haddii beryadiisa dembi uu galo laga aqbali maayo ama qaطicatu raxm ay gasho oo mid qaraabadiisa kamidaa dulmiyey markuu habaariya habaarkii wuxuu ku daray ereyo tusinaya qaطicatu raxm qaraabogoyn laga aqbali maayo aw yastacjil ducada waa laga aqbalayaa haddaanu degdegin qaaluu ya rasuul اllahi wakayfa yastacjil qaala yaqulu dacawtu rabbii fama stajaaba lii marka muطlaqu lijaaba marka uu rasuulku leeyay laysa beynaha wa bayn illahi xijaab qofka la dumiye waxaa loo ballan qaaday ducadiisa in la aqbalayo laakiin qabuulku noocee buu noqonayaa taa iyada waxa weyaan xadiidka laguma sheegin waa sida qofka dhibaataysan oo kale aman yujiib lmudara ida dacaahu macnaheedma waxa weyaan kii dhibaataysanaa markuu ilaahay baryo yidhah ilah dhibaatada iga dulqaad dhibaatadaas ilo weylo laga dulqaadaya maya waxaa dhici karta in siyaabaha kale xadiidka abi hureyre lagu xusay in ducadii looga aqbalo oo xanuunkii ilaahay uu ka baryay inuu ka shaafiyo xanuunkii aan laga shaafin laakiin beryadiisii la aqbalo kayd aakhira ay unoqoto ama musiibooyin taa uu ka cabanayay ka waaweyn in ilaahay subxaana watacaala uu ka difaaco arrimahoo dhamna ilaahay doonistiisay ku xidhan yihin oo xataa dacwat lmudar qeyd baa loo yeelay qofka dhibaataysan ilaahay ducada inuu ka aqbalaya la sheegay lakin shardi baa arrin baa lagu xidhay arrinkaasi waa maxay mashiiat اllah fayakshifu ma tadcuuna ilayhi in shaaa hadduu ilaahay subxana watacaala uu doono xikmaddiisu ay keensato inuu doono wجه dilaalة الxadيiث عalى maqsud الbab waa maxay أna fiihi alأmr الصarيixa bالdacwaةi ilى التwxiid waa xadiida ku jirta amar cad oo layna amray dadka inay tawxiidka ugu yeedhno falyakun أwala ma tadcuuhum ilayh falyakun waa ficil amr أwala ma tadcuuhum ilayhi ilى an yuwaxid الlah wاlamr yufiid الwujuub amarkuna wuxuu tusiyaa waxaa la is amray inuu waajibiye marka labadaa marka la geeyo inuu xadiida ku jiro amar la is-amray in u horeeya dadka loogu yeedhaya u tawxiidka noqdo amarkuna waajibin uu faa'iideeyo natiijadu waxay noqonaysaa ana dacwata ila tawxiidi waajiba dadka in ilaahay keliyeentiisa loogu yeedhaa inay waajibta aلdaliil الthalif walahumaa ay lilbukhaariyi wa muslim waxaa bukhaariy muslim ay wariyeen can sahل bn sacd radi allahu canه ana rasuula اllahi salى اllahu alيyه waslama qaala wuxuu yihi yowma khaybara waktigii maalinkii khaybar la ucطiyana siiye oo siiye alraayata calanka gadan beri rajula nin ninkaasoo yuxib اllaha ilaahay jecel warasuulahu rasuulka ilaahayna jecel wayuxibuhu اllahu ilaahay isaga uu jecel yahay warasuuluhu rasuulka ilaahayna isaga uu jecel yahay yaftaxu llahu ninkaasoo ilaahay khaybar uu ku furo calaa yadayhi gacmihiisa ilaahay furashadeeda sabab uu uga dhigo fabaata annaasu dadkiibaa habeenkaa bariyey yaduukuuna ee yakhuuduun iyagoo markaa ka niqaashaya oo ka doodaya leylatahum habeenkoodaas ayuumkooda baa yuctaahaa la siin doonaa falamaa asbaxuu markii ay waaberiisteen hadow waxay ku kalaheen calىa rasuuli الlahi salى الlaه alيه waslam rasuulka ilah kulluhum kii la arko iyaga kamidiiba yarju wuxuu rajeynaya an yucطaahaa <clears throat> in la siiyo isaga oo calankaa isaga loo dhiibo faqaala wuxu uhi nabigu alayه الsalaatu wasalaam ayna cali bn abi aalib cali bn abi aalib me faqiila waxaa la yihi huwa cali yashtakii wuxuu ka cabanaya ka xanuunsanaya cayneyhi labadiisa indhood fa arsaluu ileyh cid bay u direen cali u yeedha fa utiya bihi cali baa la keenay fabasaqa waa tufay nebigu fii cayneyhi indhaha cali buu ku tufay wadacaa lahu aanuu duceeyey fa bara'a wuu bogsaday kaan lam yakun sidoo aanu ku sugnayn bihi isaga wajacun wax xanuuni faacطaahu raayata nebigu calayhi الsalaatu wasalaam calankii dagaalka ayuu isaga u dhiibay faqaala wuxuu yihi unfud dhaqaaq calىa rislika deganaansha adoo ku socda xataa tanzila ilaa aada degaysid bisaaxatihim yuhuudda khaybar degan kambalkooda duleedkooda yacanaa halka ugu dhow guryahooda uma adcuuhum dabeetana ugu yeedh intaa dabeed ila lislaam inay islaamaan ugu <clears throat> wa waakbirhum u sheeg bimaa yajibu waxa waajibaya caleyhim iyaga ku waajibaya oo min xaqi ilah ilaahay xaqiisa ah fiihi islaamka dhexdiisa ku waajibaya wallahi ilaahay baan ku dhaartay lan yahdiya allahu ilaahay inuu hanuuniyo bika sababtaada rajula nin waaxidan qura ayaa khayrun laka kaaga nafci badan min xumri nacam geela kiisa cascas yduukuuna e yakhuuduuna wey yowma khaybar macnaheed waa waqta gazwati khaybar waa waqtigii dagaalkii khaybar sanadkii lixaad ee hijriyada ayuu dagaalkaasi dhacay fi sanati saadisa min alhijra araayana waa alcalam maxaa markaa magacaa loogu bixiyey lannahu yuraa lanna waa la arkaa calanka wamaa yatakidhu amiiru اljeishi lidilaalati calى makanihi oo calanka uu sito amiirka ciidanku si halka isagu uu joogay ila calanka uu taagan yahi u muuqdaaye loo arko qad yadfacuhu ligayrihi waxaa dhici karta inuu cid kale u dhiibo oo amiirka laftiisu aanu gacanta ku hayn marka alraaya iyo alcalam waa isku macnasaynu sheegnay alliwa ma la macnaa culimada qaarkood saasay leeyihin ibn xajar wuxu uhi waraayat bimacna liwa wahuwa alcalam aladi fi lxarbi yucrafu bihi mawdicu saaxibi اljeish waqad yaxmiluhu amiiru ljeish waqad yadfacuhu limuqadimi اlcaskar ciidanka xagga hore kuwa ku jira inuu dhiibeen waa dhici karta qad saraxa jamaacatu min ahli lugati bitaraadufihimaa waa laba ereyoo isku macnaa bay yidhaahdeen jamaaca min ahli luga araaya iyo iyo alliwa xaafid ibn xajar raximah llahu tacala wuxuu yihi imaamu axmed wuxuu wariye min xadiidi bureyda bilafd inii daaficun alliwaaa ilaa rajuli yuxibuhu اllah warasuuluhu marka riwaayad waxaa ku xusan araaya riwaayadan imaamu axmedna min xadiidi bureydana alliwa marka taasi maxay tusinaysaa buu yihi wahada mushciru biana araayata walliwaaa sawaaء taasina waxayna dareensiinaysaa labadaasi inay isku mid yihiin alcalamna waa la macno rajula yuxib اllaha warasuulah waa fadiila cadiima qofku inuu noqdo qof ilaah iyo rasuulkiisa jecel waana fadiila cadiima licali bin abi aalib radi allahu canh inuu rasuulku markhaati ka noqday inuu ilaah iyo rasuulkiisa jecelyahy isaguna isagana ilaah iyo rasuulkiisu inay jecelyihin lakin hada lwصfu laysa khaasa bcaliyin radi allahu canh sifada cali miyuu la gaariyay bal kulu muؤmin yuxib اllaha warasuulahu wa yuxibuhu اllah warasuuluh qof kasta oo muumini ilahay rasuulkiisa wuu jeceli qof kasta oo muminana ilahay rasuulkiisa way jeceli kulu mumini taqiyin yuxib اllahu warasuuluh yuxibuhu اllah warasuuluh لhada buu yihi shekh الإسلام iبن تaymiya في minhaaج السuنة walaysa hada الwaصف مkhtaصa bالأئmaة وala bcaliyi faإn اllaha وrasuula yuحib kula muؤmini taqiyi وkul muؤmini taqiyi yuحib اllah وrasuulah lakin hada الxadيiث min أxsn ma yuxtaج bih calى النawasib aladina yatabara'uuna minhu walaa yatawalawna walaa yuxibuuna nawaasibtu waa kuwa ahlulbeytka colaadiya adilada kuwa lagu radiyo kuwa u wanaagsan ayuu xadiidkani uu ka mid yahay kuwa ka beri noqda cali bin abi aalib iyo ahlulbeytka aan xigtaysan ee aan jeclayn bal qaarkood ay gaalaysiiyaan sida khawaarijta oo kale yukafiruunahu aw yufasiquunahu markaa siduu gaal noqon kara ama faasiq mid rasuulku alayhi isalaatu wasalaam oo arrinkaa uga markhaati furay nimanka la dhaa raafidadu marka loo sheego adilada fadaaisha saxaabada ku soo aroorta ee min qur'aanin aw sunnatin maxay kaga jawaabaan aayaad badan baa saxaabada ammaanaya sooma iyo axaadiid tiro badan maxay kaga jawaabaan waxay leeyihin kaanat qabla riddatihim intaanay diinta ka bixin bay ammaantaasi ahay wa bilmunaasaba alkhawaariجu yaquluuna fi caliyin mila dalika khawaarijtu marka la dhaa cali bin abi aalib saad u gaalaysiinaysaa iyadoo nebigu calayhi salaatu wasalaam uga markhaati kacay inuu ilahay rasuulkiisa jecel ilahay rasuulkiisuna ay jecelyihin iyo fadaail kalaba waay kaana dalika qabla riddatihi <clears throat> intaanu ridoobin bay ahayd bay leeyihin labadubana waa bail ta rawaafiduna waa bail ta khawaarijtuna waa bail faina allaha laa yuطliqu hada اlmadxa calaa man yaclam anahu yamuutu kaafira suurtagal ma aha inuu ilaahay iطlaaqo ammaanta noocaas saxaabada u ammaanay iyo taa cali bin abi aalib la ammaanay oo uu ku iطlaaqo ku sheego miduu og yahay isagoo gaala inuu dhiman doono laa yumkinu dalika marka cali bin abi aalib dadku waxaynu nihi dhammaantood muminiintu ilahay way jeceli rasuulkiisna way jecelin iyagana ilahay rasuulkiisa u jeceli lakinahum yatafaawatuuna fi dalik taas maxabada way ku kala sareeyaan labada jaanib dhinac laga eegaba marka xadiidkan wuxuu tilmaamaya cali bin abi aalib radi allahu anhu derajo sare ka gaadhay maxabadaas oo wuxuu yihi ibnu xajar fakaanahu ashaara ilى ana caliya taama اlitibaaci lirasuuli اllahi salى اllahu alيه wasalam xatى اtaصfa bصfaة maxabaة اllahi lahu walihada kanat maxabathu calaamaة الإiman wa bغdahu calaamaة النifaaq yaftax اllahu calى yadayhi macnaheed waa maxay e yuxaqiq اllahu الnasra calى yadayhi ilaahay baa sabab uga dhigaya muslimiintu inay guuleystaan oo khaybar ay qabsadaan baata الnaasu yadukuuna lilathm ayuhum yucطaaha yadukuun akada الnaasu fii leylatihim tilka yatakalamuun wayatabaxathuun dadku waxay bilaabeen inay ka hadlaan oo ay ka doodaan man aladi sayucطa raaya waa kuma talow kaa la siin doono calanka yadukuuna min adawk bay ka timi wاdawk huwa ااkhtilaaط alikhtilaaط isku dhex darsankaa dawk la hahdo walmacnaa yakhuuduuna wayamuujuuna wayakhtalifuun wayufakiruun ayuhum yucطaaha marka arrintaas saxaabada kamay ahayn madaxtinimo jacayl ee mid waliba wuxuu u jeclaysanayey inuu isagu noqdo kaa calanka loo dhiibi doono sifada awgeed sifadaa yuxib اllah warasuulahu wa yuxibuhu اllah warasuuluhu walihada waxaa ku yimi fi صaxiixi muslim min xadiidi abi hurayra ana cumara qaal ma axbabtu limaarata ilaa yowma idin weligay madax in layga dhiga ma jeclaysan maalinkaa mooyaane wuxuu jeclaysanayeen waxa weyaan wasfigaa iyo sifadaas ayuu raadinayay baata waa min albaytuuta waa almukthu fi lleyl waa qofku dee inuu habeen galo sawaun kaana macahu nawmun am laa habeenkaa seexda mayaan seexanin qofka habeen uu maro baata fi leylati kada baa la dhahda waayo nebigu calayhi isalaatu wasalaam ayna caliyun ayuu yidhi oo ninka uu sifadaa ku tilmaamayey inuu cali yahay buu ishaaray waxaa lagu yihi cali waa xanuunsanayaa yashtaki caynayhi faarsaluu ilayhi fautiya bihi markaa cid baa loo diray isagu meesha markaa ma joogin ciddii baa markaa cali u yeedhay oo keentay kadib nabigu calayh isalaatu wasalaam indhaha xanuunaya ramad bakoorada xanuunka la dhaha ama daafka ayaa ka hayay rasuulku calayhi isalaatu wasalaam wuu duceeyey waanu e, ku tufay ruqyadii ayuu ku tufay ilaahayna subxaana wa tacaala barako weyn buu cali u geliyey ruqyadaa nebiga calayh isalaatu wasalaam طbrاني wuxuu wariyey min xadiiثi عaliyi inuu yihi fma ramadtu walaa sudictu mundu dafca الnabiyu salى الlaه عalيه wasalam ilaya raaya ywma khaybar bakoora igumay dhicin madax xanuuna iguma dhicin maalinkaa laga bilaabo fii riwaayati wama shtakaytuha xatى الsaaعة ilaa waktigan aan kula hadlayo weligay ishaas ima xanuunin qaal wadacaa lii faqaala allahuma adhib canhu alxara walqara nabigu wuu duceey wuxu uhi ilahu kulayl iyo qabow labadaba ka tegsi qaala fama shtakaytuhumaa xataa yowmi haada labada indhood weligay kama caban ilaa maalinkayga laga soo gaaro unfud macnaheedu waa imdi wasir waa soco calaa rislika ay sir calaa hawnin wa yusrin si degan u soco wey rslka bkasri ra fatxihana waa la akri luatan wاlkasru ashhar macnaa waa tamahal wata'na si degan oo miyira u soco xatىa tanzila bisaaxatihim ay fanaa duurihim finaaa duurihim yanaa daaradda guryahooda kambalkooda saaxadooda waa almowdic اlmutasic amaama daar waa meesha ballaarhan banaankaa daarta ka horeeya wey uma adcuuhum ilى اlislaam ay udcuuhum awala ilى cibaadat اllahi waxda alislam halkan maxaa looga jeeda tawxiidka tawxiidka ugu yeedh marka ugu horeysaba ilahay o qura inay caabudaan waliqraar bitafarudihi bاlcibaada waa iqraan ilahay inuu cibaado la gaar yahay haddii ay markaa taa ka aqbalaan oo ay tawxiidka markaa ay ay qiraan akbirhum bishacaair اlislaam waxaad u sheegtaa axkaamta islaamka ee waaweyn islaamka dhexdiisa ku waajibaysa sida salaada zakada soomka xajka marka halkan masalaa ku jirta ahlucilmigu ay ka hadlaan qofka gaalka ah marka diinta islaamka loogu yeedhayo ma islaamkuun baa loogu yeedhayaa mise waxa waajiba intaanu islaamin in dacwadda islaamka loogu yeedhayo loo raaciyo hadhow markuu islaamo waxyaabaha waajib ku noqon doona culimada qaarkood saasay ku tegeen si hadhow markuu islaamo aan wax aanu filanahayn islaamka aan ugaga soo bixin waa in la idhaahdo markaad islaamto salaad baa kugu waajibaysa maalinkii habeenkii shan jeer bisha ramadaan waa la soomayaa ogow dad xoololada sakaad ka bixinaysaa xaj baa kugu waajibay inaad halkaa ka tagto od acmaashaa qabato ahlucilmiga qaarkoodna waxay leeyihiin maya islaamnimadaa loogu yeedhayaa oo waajib ma aha in loo raaciyo in loo sheego waxyaabaha yacanaa ku waajibi doona markay islaamaan sheekh ibn cuthaymiin raxima allahu tacaala markuu labada qowl sheegay ee masaladana taradud uu ka muujiyey wuxu uhi wayaxtamilu an yuqaal tutraku hadi اlmasأala lilwaaqic masalada waaqicaa looga tegaya wama taqtadii اlmaslaxaةu min taqdiimi hada aw hada marba qofka xaalkiisi haddii laisleeyahy qofkan hadhow markuu islaamo waxyaabahani waxay ku noqon doonaan filan waa waajibaadkan islaamkee waaweyn marka horeba waa loo raacinaya haddii aan sidaasi aanay jirinna yaعnaa waxba waajib maaha in loo raaciya laa yahdi اllahu bika rajula waaxida alhidaaya waa imise nooc haye haye nawcaan hidaaya dilaal waa qofka xaq in la tuso iyo hidaayatu hidaaya tawfiiq macanaa xaqi in qalbiga loo geliyo marka laan yahdiya la hidaayada halkan loo nisbeeyay halkan maxaa looga jeedaa waa hidaaya tawfiiq inuu sababtaada ilaahay qof ku waafajiyo aqbalitaanka xaqa ee inuu tuso un maaha ee an yuwafiq allahu rajula lidukuuli fi lislaam bisababi dacwatika inuu ilaahay qof waafajiyo inuu diinta islaamka soo galo iyadoo arrintaa waxa sabab ahay tahay dacwadaada ee khayru laka min xumri nacam walihaada ma odrhan lian tahdiya inaad adigu hanuuniso ila an yahdiya allahu bud taasina waxay muujinaysaa ina hidaaya hidaaya tawfiiq walihada shekh bin cuthaymin walmuraadu bilhidaayati huna hidaayat اtawfiiq waxa isweydiin leh fadliga weyne xadiidkan lagu sheegay ee loo sheegay qofka sababtiisa uu qof kusoo hanuuno fadligaasi wuxuu khaas ku yahay bihidaayat اlkafir ilى dukuli اlislaam marka qof gaali sababtaada u ku islaamo am caamu likuli anwaaci اlhidaaya mise noocyada hanuunka o dhan buu caam ku yihi sida qof bidcoole aha inuu bidcadii ka toobad keeno oo sunadii iyo wadadii nebiga iyo saxaabada u maro qof faasiq ahaa fisqigii iyo kabaairtii inuu kasoo baxo oo uu toobad keeno ixtimaal baa ku jira xadiidka yaxtamil anahu caam dee lafdigii baa caama an yahdi allahu bika rajula waa talabaade umuurta diineed guud ahaanba adduunyada way ka khayr badantah sheekh ibnu basna saasuu doortay inuu xadiidku caam yahay fi hidaayat اlkafir fi hidaayat اlmubtadic fi hidaayat اlfasiq oo sharxu kitaab الtawxiid wuxuu ku uhi laa maanica min an yacuma alxadiidu xata almuslim alcaasi waxaa kaloo xadiidku ixtimaalaa inuu ku gaar yahay bihidaayat اlkafir ilى اlislaam lianna siyaaqa wاlqariinaة alxaaliya taqtadi takhsiis hadalku qaabku u socdo iyo qariinada markaa taagnayd oo ah cali in gaalo loo dirayay muslimiin looma dirahayn ahlulbidaca ama fusaaqa yaa loo dirayay cali kufaar alqariina xaaliya baa la dhahdaa takhsiis bay keensanaysaa oo mukhasisaadka waxyaabaha lafdiga caamkaa khasisa kole usul fiqiga waxbaad ka dhigateen laakiin inta badan usuuliyiintu aanay sheegin oo kutub usul fiqi inta badan aan ku qorayn waxaa ka mida waxaa loo yaqaano alqariinaة اlxaaliya alqariinaة اlxaaliya waa maxay waa hadalkaa xaaladda la yihi iyo munaasabadda hadalkaasi waxa weeyaan uu ku saabsanaa sida xadiidka nebigu alayه الsalaatu wasalaam ra'aa zixaama warajula qad dullila calayh meel lagu buuqsan yahay iyo nin loo hadheeyey buu nebigu alayه الsalatu salaam arkay markaasuu laysa min albiri الصiyaamu fi الsafar الصiyaamu waa lafdi caama sooma ma safarba in la soomaa baan khayr ahayn oo kulu sawmi fi الsafar laysa min albiri miya ida kana amru kadalika limada kana nabiyu yasum fi safar kadalika saxaaba waa lafdi caam laakiin waxaa khasisaya alqariina alxaaliya oo a ninkan iyo munaasabada hadalkan uu ku yimi waa ninkan intuu soomay isagoo safara soomkii uu mashaqeeye ee dee miyir doorsoome ee la rusheynayo waayo xumru xumru nacam xumr xumr bisukuni lmiim xumr maaha xumr haddaad tira dameeray noqonaysa xumru xumru nacam wa aliblu alxamraa waa geela cascas min baabi idaafati sifati ilaa mawsuufiha sifadii oo ah xumrada ayaa mawsuufkii oo dee geela ah loo idaafeeyey annacamna waa bimacnaa alibil waa geela marka maxaa loo sheegay لأnnaha kanat anfus amwaal اcarab xoolaha carabtay ayuu uqaalisanayd geelu guud ahaan gaar ahaana geela cascas macnuhu markaa waa maxay sideebaa qof qura in sababtaada ilaahay ku hanuuniyaa ay kaaga khayr badan tahay geel cascas macnaheed geel cascas hesha miyaa ahlucilmigu waxay idhaahdeen khayru laka min an takuna laka fatatusadaqu biha fi sabiili الlah inaad geel cascas leedahay ood sadaqad u bixisay ilaahay daraaddii waxaa kaaga khayr badan hal qof inuu ilaahay sababtaada ku hanuuniyo lianna hawaaba tilka sadaqa yanqatic bimowtiha ajarkaad sadaqadaa ka helaysaa wuxuu go-ayaa markuu geelaasi dhintay uu dabar go-o khalaas wahawaabu fi lcilmi walhudaa laa yanqatic ilaa yowmi alqiyaama dee waa laisu sii dhiibdhiibaya waayahay ma calaa jihati taxdiid ba oo in hal qof sababtaada uu ku islaamo ama uu ku hanuuno waxaa taxdiid ahaan ka khayr badan inaad geel cascas leedahay ood sadaqadaysato la maqsuudku saasi maaha ala calaa jihati taxdiid maaha waa calaa jihati taqriib waayo aqalu naciim fi laakhira iyo khayru min addunya naciimka aakhire u yar ayaa adduunyada iyo waxa dhex yaalaba ka khayr badan sida axaadiida rasuulka alayh isalatu salaam kusoo aroortay wajhu dilaalat alxadid calaa maqsuud ilbaab waa maxay fiiha alamru bاdacwati ila alislaam aladi huwa tawxiid waa xadiida ku jirta amar nebigu uu amray cali bin abi aalib inuu islaamka ugu yeedho uma adcuuhum ila lislaam walislaam huwa tawxiid xaqiiqatu waxa weyan alislaam waa alistislaamu lilahi bitawxiid sidaynu hore usoo aragnay wakadalika nabigu wuxuu yihi fi hada alxadiid waakbiru bima yajibu calayhim min xaq illahi fiih waxaad u sheegtaa waxaa ku waajibaya islaamka dhexdiisa oo xaqa ilaahay iyaga uu ku leeyihi wa acdamu xaqin lilahi waa maxay xaqa adduumaha ilahay uu ku leeyahy maxaa u weyn tawxiid acdamu xaqin lilah yajibu fi lislaam huwa الtawxiid sidaynu hore waxa weyan aynu usoo aragnay marka labadaa dhinacba xadiidku way naga tusinayaa addacwatu ilى الtawxiid inay tahay waajib inay tahay sheekh sulaymaan bn cabd llaahi wuxuu yihi uma adcuum ilى اislaam isagoo fasiraya ey aladi huwa macna shahaadati an laa ilaha ilا اllah w ana muxameda rasuul اllah min hada اlwajhi طaabaqa alxadiiثu tarjama inuu islaamku tawxiidka yahay xaggaa marka laga eego ayuu xadiidku markaa macnaha baabka uu ina tusinaya waxyaabaha taa xoojinaya waxaa kamid a ah alislaam halkan in looga jeedo bimacna atawxiid xadiidka abi hureyre muslim wariyey fadacaa rasuulu llahi cali bin abi aalib faacطaahu raaya nebigu cali buu u yeedhay calankii buu u dhiibo qaala imshi walaa taltafit soco xagga dambena ha eegin xataa yaftax la yaftaxu llahu calayk xataa yaftax allahu calayk ilaa ilaahay khaybar uu kuu furayo nasriga uu ku siinayo fasaara caliyu shayئa uma waqafa walam yaltafit cali waxoogay buu socday deetana wuu istaagay xagga dambe muu soo eegin isagoo amarkii nebiga alayh الsalatu salaam fulinaya fasarka ya rasuula الlahi maada uqatilu الnaas e calaa maada uqatilu الnaas dadka waxaanan kula aan ka doonayan kula dagaalamaya waa maxay ee dee marka ay fuliyaan dagaalka aan ka joojinaya waa maxay faqaala qaatilhum xataa yashhaduu an laa ilaha ila allah wa ana muxamada rasuul uma adcuuhum ila lislaam riwaayaddana way fasiraysaa soo ma oo islaamka riwaayaddaasi ay sheegtay inuu yahay shahadtu an laa ilaha illa lah ana muxamad rasuul ayay sacaad u sheegtay faida facaluu dalika faqad manacuu minka dimaءahum وamwaalahum ila bxaqiha وxisaabuhm عlى اllah wallahu subxanaه wa taعalى aclam slى اllah عalى nabiyina mxamedi وعlى alih وaصxaabihi aجmaعin